bilowgii adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda marbardhac iyo badin baafin kale lowdaa marbardhac iyo badin baafin kale lowdaa bilowgii adduunyada xagee bilowdaa bilowgii adduunyada beratankee bilowdaa kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa talaado waana maalinta labaad ee bisha januari dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duurida cadda magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaynu ku higi doonaa tartanka ugu xiisaha badan soomaaliya tartanka maamul goboleedyada ee weliba gobolka banaadir ayaa la ciyaari doonaa saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqaha maamulka galmudug ee waliba jubbaland ayaa wada ciyaari doona jubbaland oo kulankoodii ugu horeeyey ciyaarayaan sanadkan ama xil ciyaareedkan markaynu eegno halka maamulka galmudug Eh, ciyaartooydoodan ay ciyaarayaan kulankoodii labaad kulankii ugu dambeeyeyna barbaro ay kala kulmeen xulka maamulka hirshabeelle waxay doonayaan guushoodii ugu horeeyey inay ka gaaraan jubbaland halka jubbaland ay doonayso kulankoodii ugu horeeyey inay guul ay eh, ku furtaan oo ay maamulka galmudug haddaba wax walbaoo kulanka ku saabsan aynu eegi doonaa sidoo kaleto taageerayaasha ee eh, labada maamulba waynu siin doonaa fursadooda ugu badan leelanka k nn ay soo wici sidoo kaleto waxaynu eegi doonaa kooxda cagta liverpool garoonkooda ayay ku qaabileen kooxda newcastle kadibna afar gool iyo laba gool ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta newcastle united mawow saalax ayaana waxdareeyey sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulmada kale jira kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabay milan ayaa iyaguna wareeg lix iyo tobanka kooba itaaliya la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta kayladi xaawa kow iyo tobanka habeenimo markii la gaaro waxaynu weegi doonaa dhegeystayaal sidoo kale dhanka bermeliga westham waxay garoonkooda london stadium ay kusoo dhaween doontaa koox kubadda cagta barayton suuqa kaliibsigana saaxiibada wararka ugu waaweynayaan ku eegi doonaa barnaamijkeena inta uu socon doono kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wadaagi dhegeystayaal haddiinu ka bilaabnana tartanka ugu xiisaha badan soomaaliya tartanka maamul goboleedyada ayaa la ciyaari doona galabta iyadoona aynu ognahay in xulka maamulka gobolka banaadir ay guul muhiima ay ka gaareen xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya kulankii xiisaha badnaa haddaba gobolka banaadir tartankan iyaga ayaa difaacanaya doonaya sanadkan mar kale inay difaacdaan oo ay ku guuleystaan fiinaalka sidoo kaleetana ay koobkan gebi ahaanba ay qaadaan haddiinu eegno hal gool ay ku garaaceen xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya kulankii xiisaha badnaa ee shalay dhex maray kulankaasi wuxuu ahaa kulan xiiso badan oo xulka maamulka gobolka banaadir kale lagu magacaaba khaalid ayaa goolka koowaad dhaliyey oo halkaasi gool ayna kaga badiyeen xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya hadda markaynu eegno tartanka ee eh, xiisaha badan ee udhexeeya maamul goboleedyada ama maamulka gobolka banaadir galmudug hirshabeelle jubbaland iyo weliba maamulka koonfur galbeed soomaaliya gobolka banaadir ayaa saddex dhibcood leeyihiin halka galmudug iyaguna hal dhibcood ay leedahay hirshabeelle sidoo kaleetana hal dhibcood iyagunaay leeyihiin jubbaland iyo weliba koonfur galbeed soomaaliya koonfur galbeed kulankoodii ugu horeeyay guuldaro ayay kala kulmeen xulka maamulka gobolka banaadir haddaba waxaa wada ciyaari doona xulka maamulka galmudug iyo weliba xulka maamulka jubbaland jubbaland kulankoodii ugu horeeyay la ciyaari doonaan galmudug marka maamul weliba wuxuu arki doonaa afar maamul sida tusaalahaan oo kale maamulka jubbaland waxa uu la ciyaari doonaa galabka maamulka galmudug sidoo kaleet waxay arki doonaan koonfur galbeed soomaaliya hirshabelle iyo weliba gobolka banaadir tusaalahaan oo kale gobolka banaadir waxa uu la kulmi doonaa galmudug sidoo kaleet hirshabeelle oo khamiis la ciyaari doona sidoo kale jubbaland koonfur galbeedna soomaaliya wada ciyaareen halka galmudug sidoo kaleetna uu la ciyaari doono gobolka banaadir sidoo kaleetna ayuu la ciyaari doono jubbaland maadaama hirshabeelle wada ciyaareen ee galbeed soomaaliya halka sidoo kaleetna hirshabeelle gobolka galmudug maamulka galmudug ay la ciyaareen sidoo kaleetna gobolka banaadir la ciyaari doonaan sidoo kaleetna jubbaland iyo koonfur galbeed sidoo kale marka koonfur galbeedna sidoo kale waa sidaa gobolka banaadir ayay dabcan la ciyaareen oo guuldaraya kala kulmeen kadib laakiin waxay la ciyaari doonaan kulmada soo socda waxay is arki doonaan sidoo eh, eh, saddex maamul sida jubbaland hirshabeelle iyo weliba galmudug marka eh, markaynu eegno shantaasi maamul waxa ay yihiin kuwa markaa mar walba is arkaya oo mid walba kulan wada ciyaari doona markaynu eegno gobolka banaadir guushiya ka gaareen maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxay ka dhigan tahay in saddex dhibcood ay helan ay noqdeen maamulkii ugu horeeyey saddex dhibcood hantiya marka sanadkan waa sababta gobolka banaadir mar kale looga cabsanayo inay ku guuleysan karayaan tartanka xiisaha badan ee maamul goboleedyada haddaba markaynu eegno kulanka jubbaland iyo weliba galmudug udhexeeya jubbaland waa markoodii ugu horeysay xil ciyaareedkan kulankoodii ugu horeeyey marka galmudugna kulankii labaad ayay ciyaari doontaa kulankoodii ugu horeeyey galmudug hirshabeelle ayay halgool iyo halgool xilli dambe goolka barbaraha hirshabeelle keeneen galmudugna xilli ciyaareedkan markaynu eegno waa kooxdii ugu horeysay goolka furitaanka tartanka ee dhalisa marka ciyaaryahaan ama ciyaaryahanka lagu magacaabo maxamed xiraan ayana loo diiwaangeliyey goolkii ugu horeeyey sanadkan tartanka marka kadibna hirshabeelle iyo weliba gobolka banaadir iyagona hal gool dhaliyay marka tartankan saddex gool ayaa laga dhaliyey ee gobolka ama maamulka gobolka banaadir oo halgoola sidoo kaleetana markaad eegto xulka maamulka hirshabelle halgoola iyo weliba galmudug marka waxaad dareemaysaa in goolasha ay yaryihiin laakiin mar weliba ay goolasha yaraadaan waxaad dareemaysaa in tartanka uu xamaasad uu leeyahay sidoo kaleetana tartanka uu yahay mid markaasi dhaba ah oo ciyaartooyda marwalba feejignaan ay ku jiraan marka waynu arki doonaa haddii maamulka galmudug iyagu guul ay gaari doonaan ama hadii kale maamulka jubbaland sanadkan aadaed ay u khatar badayiin waxayna ka mid yihiin maamulada sanadkan loo saadaalinaya tartanka inay meel fiican ka gaari karayaan waynu arki doonaa galmudug oo markii ugu dambeysay finaal gaartay iyo weliba jubbaland oo iyagana sanadkii kasii horeeyay tartankan markaa gacanta ku dhigtay marka waynu arki doonaa galmudug iyo maamulka jubbaland taageerayaashana ama saaxiibada kayana dhegeysanayna kulankaa waynu isla falaqeyn doonaa oo taageerayaasha way sahadaaleyn karayaan kulankan weyn ee stadio muqdisho ama garoonka lagu naaneyso tuulada ciyaaraha galabta markii la gaaro saddexda galabnimo qatar soddon daqiiqa ama sagaal saac bar kulankaa ku dhexmari doona garoonka tuulada ciyaaraha ee magaalada muqdisho saaxiibadana fursada ugu badan waynu siin doonaa barnaamijka way ka qeyb qaadan karayaan dhanka kalena haddiinu eegnana waynu usoo laaban doonaa tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir ciyaaraha dunida haddaba kooxda kubada cagta liverpool ayaa laba gool waa afar gool laba gool ku garaacday iyaga dabcan sanadkan arsenal iyo weliba mancity ay yihiin kooxo markaa dabcan tartanka horyaalka bermeliga aysan dhab ka waxaad arkeysaa liverpool sanadka inay dhabka tahay sababta tahay xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta liverpool saddexiyo kulan ayay badiyeen horyaalka bermeliga labaatan kulan oo ay ciyaareen marka halka mancity iyo arsenal ay badiyeen keliya labaiyo kulan haddana waxaad arkeysaa liverpool xilli ciyaareedkan keliya hal jeer ayaa laga raacay waana kulankii sporis oo ay ridkaar qaadanayeen waana weli xataa hal ridkaar maha oo laba ridkaar ay qaateen xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta liverpool waa kooxda labaad ee goolasha ugu badan horyaalka bermeliga dhalisay afartan iyo saddex gool ay dhaliyeen labaatan kulan ay ciyaareen marka keliya sideed toban gool ayaa laga dhaliyay sidoo kaleetna waa kooxda keliya xilli ciyaareedkan goolashooda markaad eegto goolasha laga dhaliyey iyo goolashay dhaliyeen markii la kala jaro shan iyo labaatan dhibcood oo nadiif ay leeyihiin halka kooxda kusoo xigtay ay tahay koox kubadda cagta mancity oo hal kulan baaqu yahay afar iyo labaatan gool ay leeyihiin halka sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta arsenal toddobiyo toban gool lix iyo toban goolna kooxda kubadda cagta aston villa marka eh, xalay guushii ay ka gaareen kooxda liverpool newcastle waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta newcastle united markaad eegto kulmadii ugu dambeysaba guuldarooyin dush loo saarinay haddaba newcastle shantii kun ugu dambeysay horyaalka bermeliga oo ay ciyaareen shantuba afar jeer kamid ah ayaa la garaacay marka waxaa leeyahay dhihaawi xaalad xun ayaa haysata oo waxaaba laga cabsi qabaaba ah haddii kulamada soo socda xataa sidaan loo garaaco in kooxda kubadda newcastle ay ceelin karayaan ninka lagu magacaabo tababare edihawi oo ah kooxda kubadda newcastle united haddaba kulanka haddii aynu usoo laabanno goolka koowaad mow saalax ayaa bilaabay goolkiisii saddex iyo tobanaad ayuuna dhaliyey markii ay daqiiqada afartan iyo sagaalaad hore ciyaarta darwi nunis ayaana goolkaasi ka caawiyay kadibna ciyaarta markay maraysay konton daqiiqo ninka lagu magacaabo alexander wisaaq oo goolasha inta badan dhaliya kooxaha waaweynkana ka dhaliya xilciyaareedkan waxaad arkaysaa kooxaha waaweyn inta badan ciyaaryaankan uu ka dhaliya marka waa big game balayer isaga ayaa konton afar ciyaarta berberiyey oo ninka lagu magacaabo anton gordon ayaa goolkaasi caawiyey laakiin toddobaatan afar ciyaarta markay maraysay ninka lagu magacaabo carter jones ayaa eh, goolka eh, keenay waa goolka labaad diego eh, jota ayaana goolkaasi caawiyey halka sidoo kale toddobaatan markii maraysana godi gegbo goolka saddexaad uu dhaliyey waxaana ka caawiyey ma uu saala sideetan iyo ciyaarta markay maraysana ninka lagu magacaabo stephen portman ayaana goolka keenay oo goolka saddex iyo laba ah laakiin ugu dambeyntii ma uu ayaa sideetan daqiiqo goolka laga dhaliyay marka waa goolka isaga ya dhareysteed lixda goolka ama goolkulaad amarigooro laakiin markaad eegto eh, labaatan labayo ciyaarta markay mareysay ninka lagu magacaabo salax ayaa goolka ama goolkulaad laga badbaadiyay marka taas oo taageerayaasha xataa liverpool ay niyo jabeen oo isdheheen alalehe malaha newcastle dhibco ayaynu kulmin doonaa haddaba inta badan taarikhda markaad eegto newcastle waa kooxda inta badan liverpool guuldaradii ugu badnaa ay kala kulanto marka liverpool looma sheego kooxda kubadda cagta newcastle united haddaba mow saalax waa uu bixi doonaa wuxuu aadi doonaa eh, tartanka koobka qaramada qaaradda africa waxaana la saadaalinaya inuu siigi doono kulamada kusoo wajahaan liverpool sida kulanka efa kaabka arsenal ee la doonto toddobada january sidoo kaleetana kulanka fulham ee wareega afardhamaadka ah ee league kaabka kadibna wuxuuna maqnaan doonaa kulanka horyaalka bermeliga koiyo labaatanka january ee la ciyaari liverpool naadiga bernemouth wuxuuna sidoo kaleeta u maqnaan doonaa kulanka fulham liverpool ee la ciyaari doonta afar january sidoo kaleetana wuxuu maqnaan doonaa kulanka chelsea ee garoonka liverpool anfield stadium ee booqan doonta kow iyo january xataa waxaa laga cabsi qabaa inuu seego kulanka liverpool arsenal la ciyaari doonto marka mow salah waxaa la saadaalinaya boqolkii in la heli doono kulanka baley anfield stadium ay booqan doonto markii la gaaro tobanka februaayo marka waynu arki doonaa marka mow saalax waa uu hadlay wuxuu leeyahay sanadkan wax badan ayaynu u baahannahay marka sanadkan liverpool wuxuu doonaya inuu koob qaado wadankiisa masarna wuxuu doonaya inuu koob qaado marka sanadkan mow saalax in nabacaadi maaha haddaba mow saalax wuxuu haystaa inta uu haysto ninka lagu magacaabo haalan xilli ciyaareedkan haalan afar iyo toban gool horyaalka bermeliga ayuu dhaliyey inkastoo haalan la leeyahay dhaawac ayaa ama dhaawac qabtay laakiin waynu arki doona haddii uu ka faa'ideysan doono saddexda kulan mow saalax horyaalka bermeliga uu ka maqnaan doono ninka lagu magacaabo mow saalax kulamada liverpool marka mow afar gool ayuu dhaliyey sideed goolna waa uu caawiyey marka mow saalax taariikhda waa mid ka mid ah ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa kooxda kubadda cagta liverpool soo mara marka liverpool ciyaankan saddex boqol soddon labo kulan uu ciyaaray wuxuu u dhaliyay goolo gaari ah laba boqol iyo afar gool siddeetan iyo saddex goolna waa uu caawiyey marka mow saalax waa ciyaaryahaan aada iyo aada u cajiib badan marka waa aad iy aad u khatar badan yahay markaan saaxiibada dhegeystayaasha iminka dhegeysanaya radio kulmiye ayaanu fursada siin doonaa leelanka redio kulmiye saaxiibada soo wici kulanka xiisaha badan galmudug iyo weliba sidoo kale waxaynu qiimeyn doonaa maamulka jubbaland cidda badin doonta saadaashaasi saaxiibada leelanka kenyan inay si toos ah usoo wici karayaan marka sanadkan tartanka maamul goboleedyada aad iy aad ayuu xiise badan yahay sanadkan waynu arki doonaa cidda ku guuleysan doonta galmudug iyo weliba jubbaland ayaa saxiya markaa ah, galabka cidda badin doonta saaxiibada ayaa barnaamijka siin doona soo dhawo dhegeysta dhegeystaha ugu horeyan so qabana so dhawo dhegeysta aad ya saaxiib soo dhawow waa ka barnaamijka ciyaaraha radio kulmiya kuso dhawo saaib aada mahadsantahay camir waa yaqshida jawsaar saaxib camir barnamijka la socdaa aad iyo soo dhawo saacib bal ka waran tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir sanadkan niyo aada umahadsan tahay markaan ka hadalno horta tartankiino u adiga waxa waxa waxaa ka turjumaya sababtoo gool gool goolasha waxaa dhihi karaa marka orta gobolka banaadir marka loo fiirsho qadcaarad sanadkan soo bandhiga waxaa dhihi karaa aada u wacanyahay inkastoo difaacashaasha uu yahay marka waxaan qabaa gobolka banaadir in sanadkaan finaalsi ku qaadi doono markaan kasoo tagnone kulanka maanta jiri doono jubbaland iyo galmudug waxaa dhihi karaa jubbaland kulanka u wareeli doonto inkastoo weli waxaa waaye qadcaradkeeda aan weli la arkin galmudugna waa waataan aragna qadcaradkeeda kunka furitaanka marka waxaa dhihi karaa galmudug waa way badi kartaa sababtaa kudhaa nooca waay in sagaashanka daqiiq kubadda lagaa barajeey waxay ka dhigan tahay in awooddaada heer sare ay tahay waxaan dhihi karaa marka jubbaland aad gaas in la garaaci doono marka waxaan qabaa in sanadkan sii hore dhici doonto banaadiri galmudug in isla tegi mahad celinaya sida quruxdaba barnaamijka kaga qayb qaadata dhegeystaha labaad ayaan soo qabanaya barnaamijka maqaadanaya dhegeyso dhow waayahay dhegeystaha siiqadka ayaa ka go-ay saaxiibada kale ayaan soo qabanaya barnaamijka iminkaba ka qayb qaadanaya soo dho allo soo dhow magacay deegaanka waa dhawahe eh, nacdirshiid kulmiinta dhegeysanayso barka wanaagsan waayahay walaashay soo dhawow waa ka kulamo xiise badan ayaa jira tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir waxaanu ognahay kulankii xiisaha badnaa maamulka gobolka banaadir koonfur galbeed ayuu garaacay saddex dhibcood ayuu qaatay halka galmudug iyo weliba jubbaland wada ciyaari doonaan aada u xiiso badan yahay shalay kulanka dhawaad mxeedoodi laakiin gool banaadir wuu badiya hambaliyaa leeyahay taageero galmudug ahaanay galmudugana wataa jal galabta galabtii ciyaaraysaa kulankii horena sagaashan daqiiqa wadnaha naga gooyaa nagasoo naga soo gareyseen hirshabeelle ma garano galmudugna sanadkaan sidii hore way ka adag tahay jubbalanday la ciyaaraysaa galabta guul weyna oo insha allah dabaaldeg weyn inaa aada dabaaldegnaa rajeynaa waxaan u badinaynaa laba gool iyo eber labada gool ugu adagna waxaa isdhihi karaa ani banaadir iyo galmudug ma garan waayahay walaasha waa kaaga mahad celinayaa galmudug ay saadaasha siisay oo ay leedahay galmudug ayaa badin doonta waynu arki doona waa kulan xiiso badan waa kulan inabaanina caadi ahayn marka waa kulan aan la saadaali karin laakiin markaad eegto xil ciyaareedkan waxa weeyaan eh, maamul waliba aadeed ay u diyaarsan yahay ama ciyaartooy walba sida maamulka markaad eegto galmudug sidoo kale maamulka jubbaland ciyaartooydooda sidoo kaleet maamulka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale maamulka gobolka banaadir hirshabeelle marka sanadkan waa sanad ay dhammaantoodaba ay wada wanaagsan yihiin sanadkan waynu arki doonaa cidda guuleysan doonta saaxiibada kale soo qabana barnamijka qaadanaya soo dhawo dhegeyste ku salaamaya shacabkii cabdirashiid aadiga iyo ku taxalbaxaysa caalamiga kulmiya shacabkii camal ugu horeeyay qaybta falankaanta dhammaantiin waxaa laleeyahay maalin wanaagsan ingirigo cabdirashiid yaabshidaa joogaa marka la fiiri runtii tartankan waa tartan runtii aada u wanaagsan sababtoo waxaa la soconnaa salay runtii banaadir inay guul ay gaarta taasna waxay ka dhigan tahay runtii runtii kubad kalsooni isla markaana asxaab ku dhisan waa aad u wanaagsan runtii inuu kooxda ciyaaraha kalsooniya walow qaybihii labaad runtii goolka ceelay haddana waxaas leeyahay eh, banaadir ciyaareedkan cabdishiidow meel waxaa wejii kartaa marka loo fiiriyo macalinka wato iyo qaab ciyaareedka runtii ee soo dhigayaan marka waxaad leeyahay runtii banaadir meel fiican gaari doontaa eh, kulanka runtii galabta la ciyaari doonan runtii eh, wuxuu u dhahay sidaa jeclaa kalmudug iyo jubbaland cabdishiid aad iyo aad aada umahadsantaha horta mar marka dambeysa waxaan moodaa maro badan si la qabto kubadan maraba is arkayaan jubbaland iyo koonfur galbeed waxaase runtii kulanka waa runtii kulan aad lakin ani galabta markii aan kuusookow waxaa isleeyahay galmudug runtii guul way gaari kartaa marka la fiiriya qaab ciyaarta runtii weli kulanka oo dhicin laakiin saadaashin markaa dhiibto waxaa is leeyahay galmudug waa guul runtii urajeeha laba hor ina ku bans marka cabdirashiid aada ku salaamantaasi waayahay waynu arki doonaa saaxiibada haddii e, galabka ama caawa ciyaarta markay soo dhamaatay marka e, dabaaldega taageerayaasha e, gaar ahaan kuwa maamulka galmudug magaalada dhuusmareeb iyo magaalada cadaado iyo magaalooyinka waaweyn galmudug ay ku dabaaldegi doonaan sidoo kaleetana jubbaland haddii ay guuleystaan magaalooyinka waaweyn sida magaalada kismaayo ayay ku dabaaldegi doonaan waynu arki doonaa marka waxaa weeyaan kulanka caawa xamaasadiisa ama kulanka galabta xamaasadiisa ayuu wataa wuxuu hal ciyaari doonaa saddexda galabnimo iyo qadar soddon daqiiqa marka saaxiibada kale ayaan siin doona barnaamijka kaga qayb qaadanayaa soo dhawdhegeyste aad magacaaga sare u qaad maadsanta walaalke adiga fasiiqeeg saaxiibada dowr wanaagsan qaali iga horreysay dhaadan saaxiibada intaa kadib fortuna maxamed fantasticda jira ku sugan walaalke taageero gobolka banaadir waayahay waayahay guushii ugu horeysay aad ka gaarteen xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya bal ka waran kulankaas u ahaa aada kulankaas kiisa badan walba markii laga siibay banaadir inkastoo koox gobolbeed xitaa ayada inaga liidanina ciyaarta saameynteeda ay ku lahayd sidoo kaleto taageerayaasha aada iyo aada u xamaansadeysnaayeen dabcan kulan aada qurux badan aa soo bandhignay guulina gaarnina waan aada ugu faraxsanahay inkastoo aan jeclayna goolal badan inaan ku badino raasintaan aysan dhicino halkaas tuulaxaa naga daganaaleynaa reer banaadir haddaan ahnay kulankii galabkan waxaa reer galmudug faanay waxaa waa kawiga siiyeen xilmiyo marka kulankaas waxaa rajeynayaa eberigi eber waxaan guuraa inaan iska dhalinin maadaama kelimada xadeed qabiso iyo dhibca ah badnaan doonto maadaama hal dhibac ah ay leedahay saddex hadii lagu tarana afar ay tegi doonto marka jubbaland guul umaraseenaha ciyaartaas every eber ku rajeenaya buuraan waa yahay waa yahay waa kaa waa taageere gobolka banaadir ah. marka waxay leedahay labaduba waa inay markaa barbari ku heshiiyaan markaa gobolka banaadir aad taageersan tahay haddii dabcan ay guul gaaraan maamulka galmudug oo kale afar dhibcood ay tegi doonto halka gobolka banaadir saddex dhibcood leeda marka gabadha waxay leedahay gobolka banaadir ayaan taageeraa kulankaana barbaro ayaan u rajeynaya markaa aada iyo aad waayahay saaxibada kale ayaan siinaya barnaamijka ka qeyb qaadanaya waayahay dhegeystaha siqadka ayaa ka go-ay kale aynu eegeynay oo barnaamijka ka qeyb noqon doona marka waa kulan xiiso badan haddii galmudug ay afar dhibcood ay tiigi doontaa haddii gobolka maamulka aan idhahday jubbaland reer kismaayo haddii iyaguna ay badiyaan waxay ka dhigan tahay in iyaguna saddex dhibcood ay hadlin doonaan marka saaxiibkan ayaan soo qabanaya barnamijka qaadanaya so dhow ama saaxibadan ayaan soo qabanaya so dhow waaya aad iyo aad aad iyo aad soo dhowo saaxib barnaamijka kusoo dhowo magacaygu waa cabdila cabdulaahi haddaan gudbo qodobka looga hadlayo ciyaaraha maamul goboleedyada kolley ciyaar xiisa badanaa la ciyaarayaa shalay gobolka banaadir iyo koonfur galbeed waxaa aad mid ciyaarihii ugu xiisaha badnaa iyadoo waan ognahay in koonfur galbeed ee qaafaairayaashooda garoonka isii xaadiriyeen shalay dagaalkii ama ku dhacayay marka waxa waaye waxaad dareemaysaa in tartanka maamul goboleedyadu yahay kan ugu xiisaha badan ee soomaaliya laga ciyaaro iyadoo aan haysano garoonku weyn oo ah ee qaado dhex milyan shan kun haddana waxaad dareemaysaa xiisaha tartankan uu leeyahay in garoonkuba uu ku yaryahay taageerayaasha marka taageero gobolka banaanjiraan ahay shalay waxaan ka mid ahaa taageerayaashii nafiiskii kaleheer daawadaan waxaan rajeynayaa finalka inay kugu imaan doonaan banaadir iyo dhir shabeelle oo aan afalaaan kasoo jeedo si labadaa xul midkood uka kugu guuleysto aada iyo aad aada iyo aad waayahay saaxiibka waa kaga mahadcelinaya sida quruxduba barnaamijka kaga qayb qaata saacib saaxiibada kale aynu eegeynaa barnaamijka ka qayb qaadanaya saaxiibada dhegeystayaasha ayaa inta badan fikradahoodii eegeynaa kulanka xiisaha badan ee galmudug iyo weliba maamulka gobolka ee jubbaland aad soo dhow ha soo dhaw codkaaga sar qaad walaal magaca deegaanka waa mahadsantahay walaalkeyga qaliya cabdilsiid ibraahim cali farsamada gudahaan saaxiibada kayan qaliya fardoon ugu horeeyeen door wanaagsan aad walaasha door wanaagsan soo dhawo magaca deegaanka aad iy aad naseexa barnamijka la socotaa badan aad uga mahadsantahay rashko neha ahaan horta waxaan taageero ahay maamul goboleedka galmudug aad iyo aad maadaama maamul goboleedkayga galmudug galabtoo la xeerayo maamul goboleedka puntland kulankii ugu horeeyna oo noolagu furan tartanka anaga hirshabel aan baraka hal iyo halal aad aad in beenacdirsida waxaa rajeynaya maamul goboleedka iyo galmudug maanta guul raaxlayn oo gaari doono afar gool iyo gool oo ku doono tan kaleeta maamul goboleedka koonfur galbeed ashalo sacabdimeyn waxaa leeyahay sorry xaqiiq macalin gidaam ugu ciyaara kubadaada qurux badan wiilashiisa dagaartaana waxay soo bandhigeen banooni aada u qurux badan inkastoo waxaa leeyahay kubadda cagta cadaan iyo madow ee tahay macalin gidaam iyo wiilashiisa waxaa leeyahay sorry reerbanedurna waxaa leeyahay kufradation waa idin hambalyanaya hambaliyo hambaliyo maadaama guusha ugu horeysa tartanka maamul goboleedka aad gaarteen maamul goboleedkayga galmudugna maanta guula la rajeynayaa dhanka dhexda reshiida kooxda kubadda cagta liverpool ama rebels waa kala guur oo hambalyanaya maadaama horaadka english aan sii premier league aan sii dheereysan hogaankiisa wayahay walaasha waa kaa mahad sida quruxda barnaamijka kaga qawaadatay saaxiibada kale inoo barnaamijka qaadanaya eh, marka waa ka kulamadu aad iyo aad u xiiso badan yihiin bal dhegeysanaya soo qabanaya barnaamijka qaadanaya soo dhow dhegeysta halo haye magaca deegaanka ah haye aad iyo aad aad iyo aad bal ka waran kulanka galmudug iyo jubbaland aan udhexeeya koonfur galbeed somalia aad iyo aad aad waa yahay waa yahay waa kaga mahad celinaya walaashay sida quruxda badan barnaamijka kaga qeyb qaadatay saaxiibo badan ayaana barnaamijka ka qeyb qaadanayana ah, weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duurida cadda kulmiye magaalada muqdisho waayahay dhegeystaha ugu dambeeya ah ayaynu eegeynaa barnaamijka qaadanaya ee dhegeyso dhow magacay deegaanka waayahay barnaamijka waa la socotaa waa galmudug iyo weliba jubbaland ayaa wada ciyaaraya bal ka waran kulanka walaalkay waa la socdaa waa soo dhaweyheynaa waana taageersanay inkastoo anigu maamulay gobodaas oo hirtabelle aan taageersanay haddana waxaan leeha barbardhacnay kusoo dhamaa doonta hal iyo hal aan insha allah rajeyaha waa haaga dhegeystayaal weli barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhanka kaleetana haddiinu eegnana weli horyaalka bermaliga ayaa laisku dhegan yahay sanadkan cidda ku guuleysan doonta waxaanu ognahay kooxa kubadda agta mancity saddexdii sana ugu dambeysay inay ku guuleysanaysay horyaalka bermaliga sanadkanna kooxa kubadda cagta mancity waa kooxda kuwaad weli loo saadaalinaya inkastoo kooxa kubadda cagta liverpool ay gacanta ku hayaan horyaalka bermaliga haddaba halyeeyga kooxda kubadda cagta liverpool jemi crager ayaa soo xushay shaxda ugu fiican horyaalka bermaliga ilaa ay haatan xilli ciyaareedkan waxaana si rasmi ah loo gelayaa qaybta dambe xilli ciyaareedka iyada oo kooxo badan ay soo bandhigeen qaab ciyaareed fiican xidiga badan ayaa dhinacooda ismuujiyay oo soo bandhigay qaab ciyaareed heer sare kana caawiyay kooxooda inay gaaraan guulo waaweyn jimi karaagar ayaa soo xushay shaxda ugu fiican qaybta hore xilli ciyaareedkan isagaoo soo qaatay qaab ciyaareed ama iyagoo ciyaaryahanadaasi soo qaateen qaab ciyaareed fiican kooxda liverpool ayaa shaxdan ku leh xidigaha ugu badan iyagoo ku leh saddex xidig kadib markii ay hogaanka horyaalka bermeliga ay iminkaba gacanta ku hayaan sidoo kaleeto sports iyo weliba arsenal ayaa shaxdan waxay ku leeyihiin laba xidig halka chelsea iyo mancity weliba koox kubadda cagta westham ay ku leeyihiin min shaxdan hal hal xidig markaynu eegno eh, waxa uu xushay eh, jemi karaaga golhayaha ugu wanaagsan eh, sagaal iyo tobanka ama ama labaatankii kun ugu dambeysay xil ciyaareedkan ama qeybta hore xil ciyaareedkan wuxuu usoo xushay golhayaha kooxda kubadda cagta sports ninka lagu magacaabo vicario haddaba vicario waa mid ka mid ah golahayaasha ugu fiican xil ciyaareedkan horyaalka brmeliga qaab ciyaareed aadad u sareysa ayuu kusoo bandhigay eh, garoonka sport stadium ciyaaryahankan ayaa ka mid ah ciyaaryahanada aadka u fiican xil ciyaareedkan waxaana la aaminsan yahay saxiixan inuu yahay saxiix fiican haddaba ciyaaryahankan vicario ayaa kasoo jeeda wadanka talyaaniga dhanka talyaaniga ayaa laga keenay dhanka sports ayuuna u yimid xili ciyaareedkan bilowgiisa haddaba fikaario kooxdiisa wuxuu ka caawiyay in ay helaan soddon iyo sagaal dhibcood labaatan kulan xil ciyaareedkan horyaalka brmeliga sidoo kaleetna dambeedka midig wuxuu u xeshay lagu magacaabo eh, alexander arnold alexander arnold waa mid ka mid ah difaacyada ugu fiican horyaalka brmeliga dhanka dambeedka midig markii loo eego haddaba ciyaaryaankan waa ciyaaryahaan aadaad u khatar badan xil ciyaareedkana goolal ayuu dhaliyo halka goolal fiicanna uu caawiyey waxaana uu noqday xil ciyaareedkan eh, difaaci labaad ee ugu fiican bermeliga ama ugu caawinta badan taariikhda markaynu eegno sidoo kaleetana ciyaaryahaanka difaaca dhexe wuxuu u xushay ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta arsenal ninka lagu magacaabo william saliba william saliba waa mid ka mid a ah xidigaha ugu fiican ama ugu firfircoon kooxda kubadda cagta gandaris waxaan la aaminsan yahay booska uu virgil fandaj u jiro kooxda kubadda cagta liverpool in taageerayaasha arsenaalna ay ugu jiro ciyaaryaanka lagu magacaabo william saliba william saliba haddii uu dhaawac soo gaaro waxaa la aaminsan yahay booskiisa aan la bedeli karin oo sidoo kaleetna taageerayaasha ama kooxda arsenal ay dhibaatoon doonto sidoo kaleeto difaaca kale xil ciyaareedkan waxadereeyey waa kabtanka kooxda kubadda cagta liverpool ninka lagu magacaabo virgil fandaj virgil vandaj waa mid ka mid ah difaacyada ugu fiican dunida shantii sano lasoo dhaafay waa ciyaaryahaan kooxda kubadda cagta liverpool siiyey horyaalka bermeliga muddo soddon sana sidoo kaleeta champions leaga virgil vandaj waa mid ka mid ah ciyaaryahaanada xil ciyaareedkana wacdareenaya isagoo kow iyo soddon sano jira ayaa haddana waxa uu sameynayaa badbaadina cajiiba ah. qaab ciyaareed fiican ayuuna kusoo bandhigayaa garoonka anfield stadium xil ciyaareedkan sidoo kale kaleetana dambeedka bidix waxaa uu u doortay jemi karaaga ciyaaryahanka lagu magacaabo odugaay odugaay waa ciyaaryahaan aad aad u khatar badan xil ciyaareedkana dhowr mar ayaa loo doortay ciyaaryahanka ugu fiican ee sports markaynu eegno ama kulamada man of the matshka loo yaqaano haddaba ciyaaryahankan odugaay wuxuu ka ciyaaraa dambeedka bidix marka ciyaaryahaankan waa loo arko xilli ciyaareedkan uu yahay mid ka mid a ah ciyaaryahaanadii ugu fiicnaa labaatankii kulan ee ugu dambeysay xilli ciyaareedkan horyaalka bermaliga halka sidoo kaleetana qadka dhexe oo soo qaatay ciyaaryahanka lagu magacaabo diglan rice kabtankii hore kooxda kubadda cagta westham haddana ah ciyaaryahaan ka tirsan kooxda kubadda cagta arsenal diglan rice ayaa xil ciyaareed qurux badan ku qaadanaya kooxda kubadda cagta ganars markii ugu dambeysana waxa uu ka hadlay dhibaatada kooxda kubadda cagta arsenal laakiin wuxuu leeyahay weli waqti fiican ayaa aynu haysanaa ciyaaruhu ma dhowo oo labaatan kulan ilaa sideed kulan sagaaliyo kulan ayaa dhiban waxaan rajayn doonaa in aynu kulamada soo socdaynu guul gaari doono ayuu yidhi kabtankii hore kooxda kubadda cagta westham haddaba arsenaal shantii kun ugu dambeysay keliya hal kulan ayay badiyeen halka sidoo kaletana xil ciyaareedkan guuldarooyin qaraar badan ay qaateen sida guuldaradii fulham guuldaradii kooxda kubadda cagta westham astonvilla xil ciyaareedkan sidoo kaletana xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta arsenal newcastle united ayaa kulankoodii ugu horeeyay garaacdayba oo bitig ay ka jabisay sidoo kaleetana jemi karaga wuxuu xushay ciiryaanka lagu magacaabo col balmer col balmer xilli ciyaareedkan sideed gool horyaalka brmeliga ayuu dhaliyey halka sidoo kaleetna afar gool uu caawiyey labaiyo toban gool horyaalka bermeliga ayuu ku dhug leeyahay xil ciyaareedkan hadaba kool balmar xil ciyaareedkan waa mid ka mid a ah ciyaaryahaanada ugu fiican horyaalka bermeliga gaar ahaan kooxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareedkan ma jiro ciyaaryahaan chelsea ah oo ka goolal badan ciyaaryahanka lagu magacaabo kool balmar sideed gool ayuu dhaliyay halka afar goolna uu caawiyo marka kool balmar oo koiyo san jira waxaa la aaminsan yahay keliya juudi billingham inuu ka fiican yahay oo markii laga ciyaaryahaanada koiyo labaatanka sana jira ama kuwa ka yar waxaa hadda ugu wanaagsan ninka lagu magacaabo judi billingham oo xil ciyaareedkan horyaalka wadanka sbein saddex gool oo horyaalka ah siiyay kooxda kubadda cagta marengeyska sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo col balbar ayaa ah ciyaaryahaanka labaad ee ugu fiican isagoo koo iyo labaatan sana jir ah waxaa la aaminsan yahay ciyaaryahankan inuu wax badan uu qaban doono waana hadiyad ay kooxda kubadda cagta masiti ay siisay kooxda kubadda cagta chelsea col wuxuu leeyahay wax badan ayaana dhiman wax badan ayaana rajeynayaa kulmada soo socdana wax weyn ayaan soo wada ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo kool balmar haddaba jemi karaaga ayaa waxa uu xushay saddex weeryahaan xilli ciyaareedkan soon oo lambarka toddobaadu wataa kooxda kubadda cagta sporis waana mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan horyaalka bermeliga markaynu eegno shantii sano ama lixdii sano ee ugu dambeysay haddaba soon sidoo kaleeta waa kabtaanka kooxda kubadda cagta sporis isaga xil ciyaareedkan goolal badan ayuu dhaliyey halka goolal fiicanna uu caawiyey sidoo kaleetana jared bowen ayuu u xushay lambarka sagaalaad oo booska haalana inkastoo haalan uu hogaaminayo gooldhalinta horyaalka bermeliga ciyaaryaanka lagu magacaabo jared bowen ayaa xilli ciyaarada qurux badan ku qaadanaya kooxda kubadda cagta ee westham isagoona dhaliyay kooiyo toban gool xil ciyaareedkan horyaalka bermeliga halka sidoo kaleetna mow saalax xilli ciyaareedkan xilli ciyaareedkiisi uu yahay xilli ciyaareed aad u qurux badan xalayna wuxuu berbereeyey gool alinta horyaalka brmeliga ninka lagu magacaabo haalan oo afar iyo toban gool xil ciyaareedkan dhaliyey haddaba mow saalax ayaa la rajeynayaa in uu dabcan xil ciyaareedkan uu siiyo kooxda kubadda cagta liverpool horyaalka brmeliga liverpool sanadkan fursad fiican ay u haystaa ku guuleysiga horyaalka bermeliga maadaama kooxda kubadda cagta arsenal shan dhibcood hadda ay ka sareeyaan sidoo kaletana kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee mancity xilli ciyaareedkan iyaguna aad iy aad u wacdareynayaan oo keliya haddii kulankooda baaqiga ah ay badiyaan xilli ciyaareedkan weli ay ku guuleysan karayaan horyaalka bermeliga sanadkan haddaba markiinu eegno ninka lagu magacaabo mow saalax ayaa ka tegi doona dhawaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo kooxda kubadda cagta arsenal waa kooxda kubadda cagta liverpool ayuu ka tegi doona waxaana uu seegi doona kulanka arsenal ee todobaadka soo socda ay ciyaari doonaan koobka efekaabka haddaba xalay guushii weyneed ay ka gaareen kooxda kubadda cagta newcastle united liverpool waxay ka dhigan tahay kooxda kubadda cagta liverpool ee markii ay kusoo dhaweynayaan ama markii ay kusoo dhaweynayaan garoonka anfield stadium newcastle united sideed labaatankii kulan ugu dambeysay horyaalka brmeliga ma aysan ku garaacin garoonka anfield stadium waxaana ugu dambeysay kun sagaal in newcastle united garoonka liverpool ay guul kusoo qaadato waxaa ugu dambeysay leeyahay kun sagaal sidoo kaleet waxaa jira rikoor oo horey kooxaha bermeliga ah oo inta badan inay yimaadaan garoon sidoo kaleetna aysan ku badin koox cagta everton oo kale iyagu sideed labaatan kulan markii ay imaadeen garoonka stafo bridge ugu dambeys sidoo kale kooxda kubadda cagta eh, everton eh, inta badan eh, way ku dhibtoodaan markii ay imaanayaan garoonka chelsea ku ciyaartay safo bridge sidoo kaleet hadda kahor sporis waxay ku dhibneed kooxda kubadda cagta chelsea shan iyo labaatan kulan ma aysan ku garaacin chelsea garoonkooda safo bridge waxay ahayd inta udhexeysay kun sagaal boqol saddexdii waxayna laakiin rikoorkaasi iska soo afjareen sanadka markuu ahaa labada kun halka sidoo kaleetna everton weliba koox kubadda cagta arsenal everton garoonka imarat stadio ma aysan ku badin afar sano laakiin ugu dambeyntii waxa ay rikoorkan ay soo afjareen labada kun iyo labaatankii kubadda cagta everton ay guuldaro dushu saarisay arsenal laakiin ilaa hadda waxaa socda rikoor xun oo dhanka southamptoma southamptom waxaa leeyahay arsenal afar labaatankii kun ugu dambeysay oo ay garoonkooda ay ku booqatay ilaa hadda kun sagaal waa kooxaha oo guul darada ugu badan kooxaha kale ee hoomkooda kusoo gaara markaynu eegno guud ahaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya nabar kulanti